ina baadiyanka diyaari adeeyo sheeye baab baabun hada kan baabu bayaani ma shay cadeeyo sheeyen baabay acad allahu tacaala ilaahay diyaariyey lilmuminiina muminiinta diyaari fi ljana jana dhaadiyanka diyaari la cadeeyeyen baabay qaala allahu tacaala ilahay may kagoolay ina almutaqiina mutaqiinti yani may kasugnaada ana fi janaatin beeryaalo fiishoye kasugnaadayan wacuyunin wafi cuyunin ilyaalo dhadi oo galaayan kasugnaadayan yugaalo lahum maylingare duklo gala ha janaadka gala bisalaamin maca salaamin badbaado macasha gala isingoo meelkel iyo cadaab hangmaraan gala yani aaminiin ahaletin ku aaminin wanazacna asiiban eri alla subxaana watacaala ma aladigi asiibana fi suduurihim suduur lmuttaqiin muttaqiin tabadiyaalsho wali kasugnaadiyo siibana min ilin xigde eho hiside ikwanan halihin walaalyaal calaa sururin mutaqaabiliina isgaabilaayan calaa sururin sariiryaalo korsho iskagaabilaayan laa yamasu mutaabadahum ahla yani mutakiinta say fiha fi ljanati jinada fisa nasabon noog mutaabada wala wamaa hum yawmahaan bimukrajina kulibiyo minha min aljana jinada lakubiyaayo kumooda kulkunsi dhamaatay dheerawna mahaanwa wanazacnaa may basiiban ereela subxaana wataala ma aladigiya siiban fi sudurihim sudur lmutaiin mutaiin tebadiyaalsho kasugnaada min ilin xisada iyo siibaan lang isxsadaw ama isdeebadaw iscadawaysadaw majar waajinada hadin ikwanan halin walaalyaala mutaqaabilina halin kuwa iskagaabilaw calaa sururin sariiryaal korsho iskagaabilaw yani jamcu sariirin surur lakajami waay ma yujlasu aleyhi o yunaamu aleyhi wa yani sariirta iskagaabilsmulshaltabaaya so addunyada marki laroog masalan ba qofki adinka jeele marki shaltabaasan iritaas diyaasan taas algashaltabe laakin ahluljanaga saas ma eh yo isiriyaayan gashaltabaayan timbadaayan alari mana yani sariirtiyo dulasa sariirtiyo isiriyaayan hoob shaltabaayan lamba sariirtiska fadhiyo yani jifo solina siriya laishal timbadaayan lamba meelifado meeliseede mana maainiradiseediyo majartua mutaqaabilina tan ilahi li mutaqaabilina alinka iskaabila ala sururin sariyal saririyaal korshe iskaqaabilaw laa yamasu mutaabadahum ahlu ljana fiha fi ljanati nasabon noog tacabon noog iwa canaaon noog mashaga mutaabadaas wa haraf yani hanoogay hadaalay side majarta wama hum yomahanago mukrajina kulub yawmina min aljana lakubyawmaano qaala allahu tacaala ilaahay may kagooley yaa cibaadiy adoomankayo laa kaufun obsa calaykum korkin mahaan alyawma maalintan tanga walaa antum isin mahaan ku kumurgoodow mahaan aladina kuwi amanuu yani ibaadanka maygo aladina kuwi wa amanuu rumaayeen biaayaatina aayaatan rumaayeen wakanuu haadeen muslimiina ku hingaansime ilaahim hingaansimi haadeen yugaalu lahum aylangaray udkhulu gala aljanata jina gala antum iyo waaswaajikum asin i zawjiyaalki ma gala yani tucbaruna lising nicm oyaw ay tuncamuna lising nicm oyaw watascaduna liibanaasan galasalangare yudaafu calayhim cala ahli ljana ahlljana korsho may lalawareegay bisixaafin saxaman oo min dee min deebayalalawareege wa akwaabin galaasyaal koobyaalyal wareegay wa fiha fi ljanati akasugnaadi mawalwin taytahi fadaaso himaagal anfusu nafiyaalo fadaaya wataladu acyunu hindhiyaalana macaansadaaya waantum isinaa khaaliduna kuarasan fiha fi ljanati kuarasan watilka taas aljanatu janada e alati ti waay uristum isinlisin dhahalsihaa janadi ede bima bisababisha kuntum haaten tacmaluna camal falaasan haaten lisin dhahalsi bisababi camalikum wa camalkin sababisha lisin dhahalsi lakum isin alatina fiha fi ljana janada fija may tin sugnaatay faakihatun dadaay wala kadadaayo faakiha iya tin sugnaatay katiratun faakidaas o katiratun fara badan taakuluna amasan minha min alfaakiyati yaku amasa ay qaala lahu tacaala ilahi mere ya cibaadiy odoomankayo laa ofun obsa calaykum korking mahaan walaa antum ising mahaan taxsanuna ku murgoodo mahaan waay ahludiligyasaasn l aladina hani waay amanuu rumaayen biaayaatina aayaadkan rumaayen wakanuu haadeen muslimiina ku hingaansimiyhaadeen ay yugaal lahum liahliljana maylingare udkulo gala aljanata jinad gala antum isin iyo waazwaajikum xaasiskinbi jinada gala tucbaruna hala sing nicmooya ey tuncamuna hala sing nicmooya watascaduna libanasa yudaafu calayhim cala ahli ljana maylaliwareege bisixaafin saxaman yalaliwareege sixaabtaas oo min dahabin dahab waa kuwaabin galaasiyaali yalaliwareege oo sharaabka dhamaaya wa fiha fi ljanati jinada fiishe kasugnaadiyari alla subxaana wataala ma walwiin taystahi fadaaso himaagl anfusuna fiyaalo fadaaya wal waliba nafdo fadaasiya kasugnaadi jinadatlkalewa wataladu yani wataladu lacyuno elyal yani wataladu yani macaansadaas alacyuno hindiyaala macaansadaas indan karaaxosadaayaa kasugnaadeen a waantum isin khaaliduna weliba adan nicmadaasi barwaaqadaasay may deedaasin aha waantum isin khaaliduna ku kuaraw fiha yani fi ljanati yakuarasan wa oo nicmo oo lakuzuula lakusabawna mahaano nicmo daa'iman ay wa wa tilka taas aljanatu janada e tilka isaara oo bacid alla subxaana wataala ka tilmaamahay darjidiya isiinfaylasasin qiima badanta ilahay isaaro bacida ka tilmaamay wa tilka taas aljanatu jin waay alati jinadi waay orestum isin lasan daharsiyey ha jinadi ade orestum o yani waaw ishbaac lay damirkasay lari lifadaay oresatum isin lasan dahalsi ha jinadi ade lasan dahalsi waay orestum o lasan dahalsiyey ha jinad mayna lasin dahalsiyey alla subxaana wataala kiiray bisababi ma kuntum bima kuntum bisababi ma kuntum ahaaten tacmaluna bisababi camalikum camalkin sawishelsindaalsl lamba camalsntilonyi yani sawishe lakum ising may lasina fi ljanati jinad fije faakiyatun kudaariya lating mana wal al oo faakiya dadaayaya lating yani hadii gabalka yani faakiyaal gurigi kala inti lakuderigi hadana walkalalkadadaaya yani intaasasin sugnaatl inti gabalka nicmo yaan iya daliilngata kofku marki usun guriku derig hadana markaasubacad walaa kadadaaya moos iyo ambogo iyo liimogo iyo walbahaada wala kadadaaya walaa aame mana kolku ini gabalka barwaaqiyalo laiskus yahay ilahay natus yahay faakihina jirta ledi oo kasiiratan far badan yani wa kay minha min alfakiyati taakuluna kuamasan waqaala lahu taala ilahay may kagoolay ina almutakiina ahaan ilahay soo koobsadaayan fi maqaamin makaanigaasho aminin aamin aya kasugnaadeen fi janaatin beeryaaliya kasugnaadeen wacuyunin wafi cuyunin ilyaalatoona yani intaan il eho afar web oo kale kasugnaaden yalbasuna gundudaayan min sundusin xariiriya gundudaayan wa waistabraqin xariir tidiya adag i tidiya kakan tidiya nugulba gundudaayan wa lamad ba xariiraya mutagaabiliina halin kuwa isku gaabilaayo itasalaama yani wa kay yalbasuna gundudaayan min sundusin xariiriya gundudaayan sundusku sun yani raqiiq lxariiri rafiic rafiic lxariiri wa xariirta tidiya e yani nqaali nkae qaalinka e istabraqna ma fihi wala walamcaanun waay xariir ooyen walyarba biragaas taasa gundudaayan waay hayalbasuna gundudaayan fiha yani min sundusin xariir iya gundudaayan waistabragin wamin istabragin lamadba nooc min alxariir kumidale mutakaabilina haalinko isukaabil aw ahluljana kadalika zawjayow kaas kaas oo kaliya zawajnaa hunu zawjayneeri alla subxaana wataala hum ahla aljana mutakiintan kazawjaynay bixuurin gibda oo cadadiciinin hinda wawinga kazawjayni yadcuuna weereen fiha fi ljanati jina codsadaayan bikuli faakihatin nooc kastoo gudaareho faakiha iyo cusadaayan aaminina haalin faaki oo waan amni langhaysado haysado welwel nang lanangabna oo nooc mi fadaamaso waan welwel nang langabnay ama kubahaasiyo ama walaana kooboobe iyo ama inlahayn mana ama kudhimadaas inlahayn a yadcuuna wiridaayan fiha fi ljanati bikuli faakihatin faakitasiya cusadaayan aaminina haalin waan amnina lagabaan laa yaduuguna madadhamiyaayan fiha fi ljanati janada hadiya makadadhamiyaayan almowta almawta geera makada dhamiyaayan ila almawta ta geeradi alula hormaayin wawagaa ala dhooray hum yo kudhooray cadaab aljaxiimi jaxiime cadaabsha ilahay kudhoori fadlan tafadulan fadlisiin oo min rabbika rabiga ishe ku ahaadi waay intaasoy walcamal sholeyka deereng ma e fadli ilahay fiisadaw fadlan tafadulan fadlisiin ye yani min rabbika rabiga ishe fadla ku ahaadi dalika almadkuuru kan la tilmaamay madkuurkaas eh kuwa madkuurkaas bes eye alfawsu liiban eh fawskaaso alcadiim wiin erilahay liiban lakasaw kaasa liiban e jana lagalo liiban e wa ilahay radidisde وaqal lahu taala ilahay may kagora in alabraara bariyal haan addunyan rogan rabishoon baariyeeno eno wal al wali rabisho weler weelano wal ilahay kureebin kureebtoomen abraarintaas lafi naciimin kila iska nicmooyay daskisiya kasugnaadeen wa nicmay afarta gibla kumaraase dastan galaayan ina alabraara baariyaalka la lafi naciimin nicmo daadiyo iya kasugnaadeen yanduruna firiyaayan cala laraa'iki waay sariiryaalka korshoy oo kasuginyiga diniya fiirfiiriyaayan jamcu arikatin wahiya sariirhu sariir oo weliba taxta alxajari golgol hoosiska jarta waay may araaigdamaylre jamcu arikatin waay sariir oonayo golgolka hoosis gondoobka hoosiska jartu waktigii hore dadka may samey jireen markii oonayo yani gurigumsado camir camiro alaabta la geli bacdish haddan alaabta marki sariiro iyo hadan dahla ka wareejiye sariiro gurigiya kadhaha jarta sariirti lankisaarangama aragaas waa kay kolka reertaasu taasu mana sariir oo golgolka wareegsamu mana tan yeede araaig lere festaas oo kale kajaran aliliwan yo meeliskusaarin hadana meel al meeli fadan na fiiriyaay wawaga yani wa kay kadalika yadcuna saas ay ay yani maylilea ina labraara ay ina labraara lafi nacim cala laraa'iki sariiryaaro korshoye yanduruna fiiriyaay wa tacrifu anta kasaas mukhaadabo oo reerjin reerjinaada arag lahaydib tacrifu antaada kasaasa fi wujuhihim wujiyaalkood iyo kudaawadaasa kakasaas nadrata naciimi nicmada yani aftiinshe nicmad aftiinshe wijijoba ku dareema kofkoobu istifayla nicman ga wijijel ku dareemebda kolkan janadi o ku jaran nicmad ka jaran wijijo kukasaas wijijo sin daldhalaalawa yuskowna walwaraabiya min raxiiqin kamriya lwaraabiya maktuumin lishabeeyey yolay furudaayan mana weelku kugaadaayan waan andooriyaan maskaxdan andooriyaan yuskowna walwaraabiya min raxiiqin kamriya lwaraabiya raxiiqaas oo maktuumin la daboolay lishabeey yo furudaayan yolay furudaayan wa yani khitaamho daboolshayna miskon miska haadi wala korshayka daboolna miska ay carabta kubaas samradon oo uraaso urka badan addunya ang hayn lankitan addunya ka dhamoon aakiradaasoy waraaba liri yuslowna wal waraabiye min raxiigin khamriya lwaraabiye maktumin la dabooli khitaamhu khitaam raxiigi raxiigu suge daboolshayna miskon miska haadi wafi dalika almadkuuri madkuurkan hadil ha sheegi kaas eh falyatanaafasi tartame almutanaafisuna miilan tartam hadii jartooba miilasa jarte itartamen eri alla subحaana wataala dadki tartamen wafi dalika almadkuri kan la sheegay tilmaanta jinadaasaasang amani falyatanafas itartamen almutanaafisuna ani tartamay melasahin tartamen ari ilahy melan tartam melasa aha mustaqbalka aakhir wa miزaajuhu wamiزaajuhu miزaaj kamri raig raxiigu suge biraxow shay min tasniimin webigo oo tasniim leerahoy shay ku ahaadi wa wamiزaajuhu miزaaj raxiigi raxiigu suge biraxow shay dheehow min tasniimin e, yani tasniim eelko tasniim leraa ku ahaadi caynan ku bedel caynanga ku ahaadi ceentasoo soo yashrab lmuqarabuna ahaan la dhawaayay oo ilahay la dhawaay lay dhamaayaan bihaa ceentiyeede dhamaayaan milasa lakuberxay wa kolkan aayaadka dadinyin qur-aan tafsirka lagusede wal aayaatu aayaat aayaadkaasoo alwaaridaatu fi lbaabi baabu bayaani ma acadallahu kusugnaadeen kasiiratun aayaadkaas badinyin aayaadka macluumatun tiloogi wa waruwiya can jaabirin radi alahu taala canhu qaala jaabir qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may kagolay yaakulu ahlu ljanati jinayalkoodii aamayan fiya fi ljana jinada fiisa iya ka aamayan wali aama walila aama kahelayan jinada dadki aamayan wa waisrabuna waan dhamaayan sharaabna kahelaayan abitaanka nooc kasta iya dhamaayan walaa yatagawaduna maana sacroodayan sacre iyo musquli walhadasoyna dhigmile wa walahashalbedilaw majer walaa yatagawaduna maana sacroodayan walaa ymtakiduna mana kaabsadaayan walaa yaquluna mana boolayan walakin dacaamuhum dacaamu ahliljana ahluljana dacaamto dalika kaase may laywa jushaun yani decsado lay waayo karashxil miski decsadaasoo decsad decsan addunya ura siirate taasoy nanghayne karashxil miski miskigi yani arfawshay oo kala mid wa walakin dacaamuhum dacaamu ahliljana ahluljana dacaamto dalika kaase may lay wa jushaun lay waayo riixun wasawtum riixi sood habahaw yakruju min tanafus lmacida adunta hoose haneefosadaas wayakunu fi mucdami mucdami laxyaani ye haade bacda akli dacaami waayo marki dacaamka lanka ama bacdishe ya macididii ha yani neefanagaas neeftiyeede lare decsado walakin dacaamun dacaamu ahliljana ahluljana dacaamsha maylay wahameeli oo dacrad i walaasdawl i walaasnagad badib dalika dacaamkaas oo dalika kaasa maylay wa jishaan decsado lay decsadaas oo nguraane kar kariixil miski miski yani waa ka karashil miski miskigi carabtis lamid e eh. miskigi carabtis oo kale waanang arafaas way hay yani saas way markaasa rasulka yulhawna wal yani yulhamuna walilhaamiye ahluljana atasbixa tasbixsado i watakbira takbirsado laka ilhaamiye wa kama sidi yulhamuna yolong ilhaamiyaayo annafasa neefta sida lanka ilhaamiya oo kale hadi macnaha neefta isku socday baas soo baasa galaasada le saas oo kale tasbixadana laka ilhaamiye eh. ma ina tasbixu takalufin wahy wahy wa اctigaad yani wa cibaadatin ma eh tasbixo nag o doomaysaday oo ilaahay tasbixsada dahida oo waan ilahay waxida ilaahay wiinaya oo lasko doomaysaday mae eh, wa bes wal oonay eh, lak oo sugulgulaaya isku socdaanay eh. yulhamuna walka ilhaamiye atasbix tasbixi watakbira lak ilhaamiye kama sidi yulhamuna lak ilhaamiyey annafasa neeftan neeftan hata sadan baaso anasugalaas ribameed taas oo kale tasbix subxaan allah allahu akbartana lak ilhaamiye taasa lanka ilahamiye yani taasa la baray re tasbixadaasdadala rawa muslim muslim iya wacdisuna wuriye wa nabi hurairata radi lahu taala anhu al abi hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may goolay qaala lahu taala ilahay may ka goolay acdadtu ana diyaari lcibaadiyi addoomankay cibaadii asaalixiin asusoo banaayeen ma wal wiin yan diyaari laa aynun ilbare adan aragn walaa udunu dhegbo same adan degn walaa kadaran tefagn calaa qalbi basharin bini aadam galbisha intifagna wagra u akriya insitumadi fadaasan falaa taclamu nafsu naf moog ma walaa yukfiya lahum linufuusi nafi halkastoy langari min gurati acyunin ilgogoobtageeda eh jazaan yujzawna walan abaal mare bima kaanuu bisababi koonihim aanshadooda sababkeedi yacmaluuna caamiliina caamiliin haadin sababkeedi yalanka abaal mariya wa mutafaqun caleyh qaala lahu tacaala bisulkusmeeray acdadtu an may diyaariye licibaadiya an odoomanka cibaadiya saalixiin asusubnaay ma wal wiin yan diyaari laa caynun ilba welisha raadan aragna wa walaa udunun dhegba welisha samicdan dheegna walaa kadara huwa maagaso inta sugnay calaa galbi basharin binaadan galbi shayhaan oo kala kifaylahatin ar antaaslan diyaariwa igra eri abu hurayra yani hadis aidun soo afiya igra wagra akriya inshitum hadi fadaasan hadiska mfasirje ahi golkan ilahay fasirje hadi fadaasan akriya falaa taclamu nafsu naf naf ma og ma walaagi ukfiya lahum linnufusi lahum sa lamirka jamac yalkawali waana nafsun taasoy lafdishe mufrad ahayti lahu mal er lahum yal bimacnaa nafsaasa bimacnaa nufuska dhikan min qurati acyunin ee e walilimdiyaari moogwa jazaan yujzowna walan abaalmariya jazaan abaalmarin bimaali sawisha kaanu ahaden yacmaluna kuwa camal fali ahaden mutafaqun aleyh hadiskana mutafaqu canhu an abi hurairata qaala abu hurayra qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka may kagolay awalu zumratin jamaacatan horeyd yadkuluna galaayan aljanata jina galaayan calaa suurati lkamari suuratuhum suuradoodii calaa suurati lkamari bili suuradeed oo kale laylat lbadri fi laylat lbadri sumiya far laylide kasugnaati oo kale waay hum ladina kuwa yaluna laria hum ladinkas laria surathm suradiyo calaa ashadi kokabin hidikan kudornaash badan oo kaliyahaadin hidigaasoo duriyin ifaw fi samaaisamidika ifaw ilaa atangnin ilaa fatin aftin laa yaquluna ahluljana mabooleen walaa yatagawaduna maana sacroodeen walaa yatfuluna maana tufaayen walaa yamtakiduna maana kaagsudaayen amshaaduhum amshaadu ahliljana ahluljana shanliyaalsho adeebu deegwa warashcuhum rashcu ahliljana ahluljana didisho almisku miskuwa وamajaamirhm unsashoona aluluwatu cuddiib waay cud ay cuddiib isuba fasri azwaajhm azwaajha liljana liljana zawjiyaalshoona alxuru gabdihi cadadaayan alcindoyn lawiwinayan waay calaa khalqi rajulin yani khalquhum suuratuhum adigan suuratuhum suuratu ahliljana ahluljana suuradiyo calaa khalqi rajulin calaa suurati rajulin rajul suuradiis oo kale yahaaden rajulkaas oo waaxidin ay calaa suurati abihim awsho suuradiyo yahaaden aadama eh yani oolho ool yani aadam aadam dirishay sitoona lidun yahadi diraacan min diraacin dodonga fi samaaini ka dheeri taas oo kale yabang nagadaaya mutafakun caleyh wacanhu an abi hurayra qaal abu hurayr may ka goole awalu zumratin jamaacatan horay yadkuluna jamaacadaas janata galaayan calaa suurati lkamari suuratuhum ulkaasoy suuradiyo calaa suurati lkamari dayax suuradiis oo kale waay kamarkaas laylat lbadri fi laylat lbadri tumiya far layladiis sugnaadi uma aladina kuwi yaluna lahariran hum ladinkas lahariran calaa yani surathm suuradi yoona calaa ashadi kookabin idikan kadornaash badan korshay ihaadin kookabkaasoo duriyin ifaw fi samaai simadik ifaw ilaa atan min ilaa hidig oo simadik ifaayo idin nuura oo kalen nuureen han kalen laa yabuluna ahluljana maboolaen walaa yatagawaduna maanasaroodeen musgulmaseedeen wa walaa yatfuluna maanatufaayan ngurihoo kudheridan decsadaayana ngurigii baabeey adina ngurihetawaayan saasle walaa yamtakiduna makaabsadaayan amshaadon amshaad ahliljana ahluljana sangliyaalsho misdin amshaadakajami sangliyaalsho adhahabu deheb waay warashcum rashu ahliljana ahluljana dhidirsono almisku kalmiski miska oo kale lamidaas waay rashcuhum yani dhididyo ay caraguhum dhididyo mis almisku misku miska oo kale ngarafaas miskan adyabu diibi waaha diibkan kadiibsan adunyo marki larog kiisugaay oo kale ngarafaan dhididyo wamajamiruhum unsushoon aluluwatu cuudulhindu waay ey cud dib dib cudse waa cudulhindiyaere azwaajum azwaaju ahliljana ahluljanna zawjiyaalsho alxuru gabdihi cadda daayam oo jina dati laka aburi wa alcinu hini wiineyno suurada lahaayen suuratuhum suuratu ahliljana ahluljana suuradiyo calaa khalqi rajulin calaa suurati rajulin rajul abuurisi suuradiis korkeed i haaden rajulkaas oo waacidin halinko hal qof oo kaley o dhon suurada lahaadeen a calaa suurati abihim awsho suuradi ay lahaadeen aadama aadame situna dolo ho dolo aadam adam irusasikuna lidun yahaadi diraacan min diraaci lidun dudun yahaadi yani waa kay fi samaa samadanka dheeri irusa intaasadhomay lidun dudun adlegias sirbukan waa yani kukor lidun dudun adlegias lidun dudun oo kala jiran wa ofkiiba lidun dudun ajar adam yani abuna adam meela dhomaayo lidun dudun aj bilersan allahu yaclam wa irusa lidun dudun jal kolkan dadka si han socden han socden tan hadda xaaladi maraay hoosunjeedu mana maaya salsha meela lakukoy lidun dudun lakukoy umado mudig horeysi kudhiri badanta tan kala hooseen socod mana mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay wafi riwaayati libukaariy riwaaya bukaari n sugnaati muslimin wafi riwaayati limuslim kalka suuradii edahayt adowti aakhira dadkudhon naglay lidunkiudhon ibileer allahu yaclam wafi riwaayati lilbukaariy wamuslim riwaaya bukaariy muslim n sugnaati aniyatu maniyatu ahli ljana ahluljana weeliyaalsho fiiha fi ljanati nkuweel adhabu dheeb waay addunya muminiinta walku xarimi zeeb in isticmaalaan laakin aakira weelso deebnabadea warashum rashcu ahli ljana ahluljana dhididiyo almisku kalmiski misk oo kale waay walikuli waaxidin waaxid kastama in sugnaadey minhu min ahliljana kumide eh. zawjataani lamaxaasiyan sugnaadeen yuraa la aragaw muku suugihima suugi zawjayn lamadaas zawj hoogsho hoogasay dhuhshay la aragaw min waraai laxmi hilibka gadaalshay laku aragaw min alxusni min ajli lxusni wanaag daraadiya si bilaansan dhaldhalaalan gibroyo walikuli waaxidin waaxid kasta minhu min ahli ljanati ewa leh zawjataani lama zawjiya leye juraala aragaw muku soogihima soogi zawjayn lamadaas zawji yani hoogso hoogasa dhowshayla aragaw min waraai laxmi hilibsho gadaalshayl ku aragaw min xusni min alxusni min ajli lxusni oo garuuro oo kale dhaldhalaalaya min ajli lxusni wanaag daraadeed la اkhtilaafa iskhilaafna baynahum dhahdiyo nhaan bayna ahli ljana ahluljana dhahdiyo iskhilaafna haane tanga masirtay tanga sada iyo oojkin oojhiis ay tahay sadang nalangaraan walaa haana inisrafawnan hana qulubuhum qulubuha liljana ahlujana galbiyaalsho qalbi waaxidin ka qalbi waaxidin halinko galbishay oo kale waay hal galba ma galba halinko ma iskilaafe saas oo kaleyo don galba iskayin wa yusabixuna dahiraayan allaha aliya dahiraayan bukratan hiraabti wacsiya wacshiyan galabti daa'iman ilahiya dahiraayan walka ilahamiya tasbiixgaas qawluhu qawl nabiy calaa kalqi rajulin qooli rajulkaas oo waaxidin abuuristis oo kale hadeenka gooli sawaamay wuriye wadiska bacdum bifati lkhaai khalqiya wa waiskani laami khalq wa bacdum bacdu ruwaati warawaa bacdum bacdu ruwaati wuriyen bilamihima calaa khuluqi rajulin sa wuriyen calaa khuluqi rajulin rajul dabeecadiis oo kale waa ahaadeen markaasay khuluquhum yalagadire khuluquhum dabeecadiyo calaa khuluqi rajulin rajul dabeecadiis korshe u ahaadeen rajulkaas oo waaxidin haddii calaa khalqin eron suuratum suuradoodi ala khalqi rajulin ala surati rajulin rajul suradiis oo kale waay wakilaahuma kila riwaayatayni halqi leer i khuluqin leerob kilaahuma kila kila lafdayni lamada lafd ki kastaba saxiixun saxiix lay wa waan mugirat ibni shucbata radi allahu taala canhu an rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagolay saala musa nabi lahi musa ya rabaw raba musa musa rabish e warsaday ma adnaa ahli ljanati jinada hersi kankiyarkew mansilatan min mansila heri qaala allahu tacaala huwa rajul kusuge rajulun waay rajulkaas oo yaji koya bacdama udkila ahluljana janada helsho marki lageliye aljanata lageli badishe koya fa yuqaalu lahu rajul maylangare o dukul gal aljanata gal fayaqulu rajulka mer ay rabi ya rabi rabew kayfa se kayfa adkulu sen gale walaalka tanazl annaasu dadki degeeno manaazila manaazil annaas dadka manzilyaalsho degen waakaduu gobsadeeno akadaatihim qaadashayaalsho qaadeen la miri gobsada ay gobsadi fa yuqaalu lahu lirajuli maylangare atarla maraadnagdaaso an yakuna laka iniki kin sugnaad mitlu mulki maliki boqorka boqortooyadiis oo kalkin sugnaat min muluki dunya addunya boqoryaalse boqortooyadiis oo kalkin sugnaat majeredia yani fayaqulu rajulka meralitu raadaadi rabi rabi rabeyow fayaqul lahu taala lakaad maylata may kagole ilahi lah rajulka mengara lakaad maylata dalika almadkuru yalat wamilu milu dalika lat wamilu milu dalika lat wamilu milu dalika lat wamilu milu dalika wa kaas masal shay kaas masal shay jibaar lama jibaar sade jibaar afar jibaar yalato fayaqulu rajulka mayko fayaqulu fi lkamisa fayaqul rajul rajulki fi lkamisati fi lmarati lkamisa may kagolay falituralaadi rabi rabi rabi ya rabi rabeeyo fayaqul lahu taala ilahay mela hada kan iya laka adle wacshratu amtali amtali hada kan mislyashi tumalakaadmaylatamashtahat nafsu nafsuka nafta walidamacdo istihayti waladat caynuka ilama ansaso lata fayaqul rajulki mela raditu raadaadi rabi ya rabi rabeeyo qaala yani ya rab faaclaahu manzila qaala musa musa may kagolay rabi ya rabi rabeeyo faaclaahum aclaa ahli ljana faaclahm aclaa ahljana ahlujana kankasarayke mansilatan mi mansila qaal lahu ilahay may kagolay ulaaika kuwaas oo mansilad ansarayan aladina haniyo aradtu ana dooni garastu ana tilaali karaamatahm karaamadiyo biyadi katilaali garantay katilaali wakatamtu an khatimi aleyha ala karaamatiim karaamadi ona khatimi falam tara falam tara caynun ilma aragna walam tasmac udunun dhegmi madeegna walam yakdur mutafakna ala qalbi basharin bini aadan galbishayna makatagan walaniyo siya wa hawa muslimo muslim iya wadiisna weriyey mugirat bni shucba radialahu anhu taala anhu an rasuuli lahi sala lahu alay salam qaala rasuulka may kagolay sala musa nabiy llahi musa warsaday rab raba musa musa rabi shee warsaday ma adna ahli ljana janada helsho kankiyarkeew ma adna ma agalu ahliljana ahluljana kankiyarkeew mansilatan min mansila qaala lahu taala ilahi mere huwa rajulka suge rajulun mansilatu rajulin rajul mansil sheen kahoosey rajulkaasoo yaji kooya bacdama udkila marki lageliyo ahluljanati aljanata lageli badisha fayugaal lah lirajul rajulki langaraw dukul gal aljanata langaraw fayagul rajul mer ay rabi ya rabi rabi kayfa dukul saen garay wal halgad nazil anaasu dadki degeno manaazila manaazil anaas dadka mansiliyaalsoo degen wat waakadu goobsadeeno aa waakadu gaadadeeno akawaatim akhawaati naas dadka waxyaalihiyo gaadada faden gaadeen wali gaadada faden gaadeen fayugaal lahu liahli ljanati may lahu lirajuli may langaraw dukul aljanata gal yani fa yugaal lah lirajul maynangare atarla anta marala nagadaaso an yakuna lakainiki insugnaado mislu mulki maliki mislu mulki maliki boqorko boqortooyidi oo kalka insugnaas min muluki dunya addunya boqoryaalta kumide oo soomaaliya oo dhan hada hoob la yani oo kal maclumiisa waa hada isku boqortooyado yarlay wa boqortooyado yani boqorkood oo addunya roogi jari wali boqortooye ee xukumaw intaas oo jinad hadii kuhel kuwaramsalere mana atarla marala nagadaaso anaki inkirause gulib yolay me walkalenagadaradoon atarla malaadnagdaaso yakuna laka inikin sugnaad mithlu mulki malikin boqorko boqortooyadiis oo kal kin sugnaad malikaaso min muluki dunya fayaqulu rajulka mela raditu raalaadi rabi ya rabbi fayaqul lahu taala lakaad maylata dalika lmadkuur boqortooyadaas oo kale wamithluhu mithlu lmulki boqortooyadaas oo kale lata wamithlu mithlu lmulki boqortooyadaas oo kale yalata wamithlu mithlu lmulki santooka holankaas boqortooyadiis san laab laabsha e yalata fayaqul rajul fi lkamisati fi lmarati lkamisa maray raditu raalaadi rabi ya rabi rabi fayaqul lahu taala ilahi maray hadakan laka adi leh wacshratu amhali amhali hadakan mislyashi tumanlatua walakadale maylatamaysta nafsuka nafta walisyayselata waladat caynuka ilana macansatyalata fayaqul rajulka maray raditu ya rabi rabi ya rabi rabi raalaad qaala lahu taala ilah qaala musa de muuse may ka koray rabi ya rabi rabi kan kahoosay ogaanaya fa aclaahum aclaa ahli ljana ahlu jana kan kasaraykew yani manzilatan min manzilatin kankasarayke qaala lahu tacaala ilahay may kagolay ulaaika kuwaas aladina ani wa aradtu ana dooni karasto ana tilaali karaamatahm karaamata aladina ladinkasoy hismadiyo ay karaamadi ana tilaalay biyadi galantay katilaali wakatamtu ana shabeeyay daboolay calayha calaa karaamatim ana dabooli falam tara caynun ilnan aragna walam tasmac ugunun dhegnen dheegna walam yakdur untafagna huwa maagasoy calaa qalbi basharin binaadin galbishinkto unkatafagna rawa muslim muslim iyo wardiskan wuriy an ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala bn mascud qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay ini ana laa aclamu may oga aakira ini ana laa aclamu ana may oga aakhira ahli naari naarta helkooda kan undambooyo ogo khurujan min khuruujin baw gaysa minha min anar min annaari naaran lagu baaw wa aakhira ahli ljanati janada helsa kan undambooyon ogo dukulan min dukulin galaw ka janata la galaw rajulun huwa rajulun rajul wa rajulkaasoo yakruju abaw min annaar kubaw xabwan haariki dab garguuridaw xabwan haari zaxfan garguurisho cala rugbatain o cala ilyatayn mil sabi sabigiisin gargurda o kalsaaa gargurda fayaqul naarta marka kubaasaasey fayaqul lahu caza wajal ilahi may kagolay lah lirajul idhab tabhas kul gal aljanata janad gal seede fayati rajulki seedeha janadiya seede fa yukhayal ilayhi ila rajul rajulki alang maraysi anaha ana aljanata ba malaati buti alang maraysi farjic nagde fayaqul rajulka mer ya rabi rabi wajadtu heli ha heli malaha alatiti but fayaqul lahu caza wajal lah lirajul mayngara idhab tab fadkul gal aljanata gal fayatiteede hajaniyateede fayukayalu maylag malaysiye ilah ila rajul rajulki maylag malaysiye anaha an aljanata janadi ba malati butata lag malaysiye fayarjicu rajulki anagade fayaqulu mera ya rabi rabe wajadtu haliha janadi halmalaha alatati but fayaqul lahu caza wajala law lirajul mengaday idabta fadkul gal aljanata gal fa ina laka admaylata mila adunya addunya oo kala yeelata addunya oo dhan wala kasaabsan ay yeelata weliba wa cashrata amhali amhaali dunya addunya misliyaalshed kumunka yeelata o ina lakaad maylata misla cashrati amhaal dunya addunya misalyaalke tumunka yelata fayaqulu rajulu mere ataskaru anta ilaahw jasesase biani jasesase aw tadxaku anta ilaah gotolaase biani gotolaase walahaal anta adin almaliku boqorki kaamilkaayato qaala lahu tacaala ilahy ay qaala raawog hadii furiyahay hay hay ibnu mascuud qaala ibnu mascuud cabdullahi ibn mascuud may kagolay falagadir eytu aragi rasuul alahi sala lahu alayhi wasalam arag laxika gasa laxika hali rasuulki gosol xataa badad ilaa kudaahiran nawaajidu nawaajidu nabi nabag wiidoshay kudaahiran sin gosolaay fakana yaqulu fakana nabiy naumay haade yaqulu nabag inika golaw yahay dalika kaas adna ahli ljana inad helshay kankiyar wilid mansilatan min manzila lankanka manzil iya iya kaas eh tumun boqortooy oo kale lasiyalila iwal kubadan wilid fakana nabiy nabu may haade yaqulu nabiy naw inika golaw dalika almanzilu manzilkaas kaase ahla adna ahli jiladi helshe kanka yar waayo manzilatan min manzila manzilada nka yara kaase kankel waa kusi wala sheegi karo me mutafaqun alayhi waan abi musa radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naumay kagoolay ina lilmumini lanku muminka en sugnaadeen fi ljanati jana dhati en sugnaadeen la kaymatan teendado yan sugnaadeen kaymadaas min luluatin juharayje ku ahaati kaymadaas oo arinto eh ay min lulatin juharta ku ahaati juhartaas oo waacidatin mujawafatin lijoofayey duluhaa dululkaymati teendayada dhirisa fi samaayka dheertana isuna mila lidun kilom yani lidun ilgeesiseto yani boqol iyo labaatan kilomitr oo kaleto samadig dheerta lilmumini lanka muminka mayliya fiha fi lkayma ahluna ehelyaalyan haadeen eheliyaalka iyo nafsiya dhirisaba dheer ha kolka maswargaban hata tendadilekjaran ehelki naswargam si kastaba adla yani zoojkunka gabe islatoa yaduufuna wareegey alayhim alayhim cala lahli ehelki korshawa almuminu lanka muminka kawareege falaa yara bacdun bacdigoodi bacdan aragawa hay mutafaqun aleyh ay yani wa kay ina lilmumini lanka muminka le fi ljanati akaleyla kaymatan teendado yalay kaymadaasoo min luluatin juharashe ku ahaat luludaas oo waaxidatin halinto ay luludaas oo mujawafatin jooflan wareegati alabuji gudu gudugin ana booluhaa boolo kaymati teendadi ada dirisha fi samaayka dheerto situna yani miqdaaru sitina lidunga darteed yaati maylan maylan ilgeesise lidun ilgeesis oo kaliya koran dheerta halki ilgeesisna lama kilomitr boqol iyo labaatan kilomitr cala taqrib cala sabiili taqrib intaasoy walban wa boqol iyo labaatan kilomitr oo kale iyo yani dhirishabadontoa ah. lilmumini muminka mayleya fiha fi yani kaymati tendadaas daadiyo ahluna xaasas yalay zawjiyaali yalay wa yaduufu zooji wareeg duufulmumin wareege caleyhim alal ahlina xaasas iya korsho ku wareege oo tendadaasan taakay bilaamoodon kijiraan kolkan ku wareege wa faraya falaa yaraa bacdum bacdigood maragaw bacdum bacd ahli zawjiyaalki bacdigood bacdan bacdkel maraga yoban iswargamna mutafaqun aley si isha tendada yani mutafaqun aley almiilu miil may buaha sitatu alaafi diraacin likun likun dodong waay likun dodong wa lialkimeel halkilgeysi almiilu miilka may bua migdaarho migdaarulmiili miilka gadarjay may bua sitatu sit yani sitatu alaafi diraacin likun dodong waa likun dodong wa bidiraaci aadamiyi ew likun dodong halkailgeysi sasaas eh kalkun jilisaas todobaatun meel adalay kalkun todobaatun meelood min likun dodong eh adalay yani larbiso intaasa dhiilis jarto mana dhiilisha koreba jart mutafaqun caleyh waan abi رضي alkudri radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiyunamay kagola ina fi ljana janalkisha may haatay la shajaratan ahati geedo ya hati yasiru araakibu yasiru socdow araakibu kano walsaaran ba socdow aljawaada araakibu ki saarnaay aljawaada filis oo ed andheelay saarnaay almudmara labog yaraay saarnaay asariica degdegaay saarnaayiba socdaayo miata sanatin boqol sino socda maa yaqdacun gooyan ha shajaradiyadeen gooyaan mutafakun caleyh wadilin mamdudin ilahi riwa ina fi lyadi fasilshay rasulna infasiraa ina fi ljanati janalkisa may kasunaatee rasulka shajaratan geedo yasiru raakibu kan wal saaran ba socdaw aljawaada alfarasa firis saaran firiskaasoo aljawaada roor badan firiskaasoo almudamara la bog yaraayo firiskaasoo yani almudama la bog yaraayo iyadin roora firiskaasoo asariica degdego saaran lam firis bahdoy e eh, firis bahdoy e eh, lera mana yasiru saaran araakibu yasiru raakibu ki wala saarnaay yasiru raakibu ki saarnaaybu socdaw aljawaada firis bahdoy e saarnaay almulamara jawaadkaasoo almulamara labogiraay saarnaay jawaadkaasoo asariica e dandhagsadaay saarnaaybu socdaw miata sanatin boqol sina socdaw maa yaqdac waanan gooyan ha shajaradiyeede mutafaqun aleyh wa riwaaya warawaya muslim muslim bukaariye adiki wuriye warawaya muslim bukaariye adiki wuriye fi saxiixayn wuriye aylan min riwaayati abi hurayrat abi hurayra riwaayadadiya wuriye radia allahu taala anhu qaala abu hurayra may ka goolay yasiru raakibu ki wala saarnaaya socde fi diliha dili shajarati shajaradaas hoos yaya socde miata sana boqol sin iya socde wa maa yaqdac waana saasarti mana gooya ha shajaradi matilaabsada gudugintua wa anhu an abi hurayrata radia allahu taala anhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qaala nabiyna umay golay ina ahla ljanati jinada helkoodi layatarauna istatusiyaayan ahla lgurafi bowladyaale helkoodi min fawqin korkooda aden istatusiyaayan kama sidi tatarauna isin hadda addunya rogdan istatusiyaasan oo kale alkow gaba hidig adduriya ifaw algaabira tabay fil ufuqi seeyaal jeyaalka katabi min almashriqi katabi aw ilmagribi katabi sin istatusiyaasan oo kale maysaasin istatusiyaayan litafaaluri ma aladigi kalfalbadnaatis baynahum bayn ahliljana ahluljana dhaadiyo haadi kaalu asaabta meren ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo tilka taas oo saasan dheero listusiyo waata hiblo tartis waatay dheeraw manaazilulambiyaa ilayma ambiyada manzilyaalsho oo laa yablugun deero kornayha manaazilaas ayrum hayrulambiyaa deeran layma qaala nabiyu may golay balaa haataka aale haatahin waladi walahi ladi nafsi biyadi kasun haate kadhaarday rijaalun lay waay manaazilu rijaali rijaal manziliyaalsho lay rijaalaas oo aamano rumaayen bilaahi ala rumaayen wasadaqu almursaliin alaywa hadda darjidaas oo miras sartaas oo dadkaas lan tilmaama dad mu'miniin alaywa ilaah ilahi rasuulsi ina ahla ljanati qaala nabiyna umay gola ina ahla ljanati jinada heljo la yatara-una istutusiyaayan ahla lgurafi gawladyaala helsho istutusiyaayan gawlad oo sarti korkusarayko simidin oo kal meeli ningmugus oo kal dad garshay meeli roogan ibilowtay waana yelilay ibilowsarti jinadiis waatay ibilowtayna waatay iyo wal istutusiyo la yataraana isatusiyayan ilen faantan iwalkasmel lajartajina lajarti mana lamasidi addunya camalshan suubsadi saasday mana maha yani saaso hadhowti ilinshal horumare la yataraana may wele gofaha min kasta dhafare ilahay la tooge yani salaatulail tukade adin iskun dulaas kan yani waka salaada marki tukado khushuuc ka tukada cilmin gab kanna cilma mule safki laskala jaro balishal horumarahay safkan lasa tukadaw balishal horjar mana hadhowti kolkan sidiyal inshal horumare rid ina ahlaljanati kan khushuuca ka tukadahay salaadi tadabura katukadaay khushuuce cibaadada ilahay khaalisan salkin aragoman e walkasta walaashay dhon fayley kan nusun cibaadadii muuqta laakinse sila fadaay sidii hadaban shaltabsinyl hadawtin reedan shaltabe mana ina ahla ljanati jinadi helse la yatara-una iska tusiyaayan ahla lgurafi bawladyaala helsooya iska tusiyaayan ahlulguraf taasoo min fogim korkood ahaadeen kama sidii tatara in iska tusiyaasan oo kale alkawkaba hidad kawkabtaasoo adduriya ifaw kawkabkaas oo alkaabira adaahiba tabay fi lufuqi ufuqi samaay samadijahiyaalshaka tabay hidigaas aragayte hidigi yani waa ka marki bariyaay hidigu habaw oo kale intaa kubaw oo kale waa ka hidigiyal kawsun wabaha ugu winyinhidawashal ing kalku sida hidigaas linasa tusiya ya hadhowtinibadawsa waana lingare linasa tusiya a hidigaas oo alkaabira tabay fi lufuqi jahiyaalka katabi min almashriqi mashriq hesha katabi aw lmagrib min almagrib magrib hesha katabi sin isku siyaasan isku siyaasan may weelay saasang nagatay litafaduli ma aladi gishalfal badnaantis baynahum addunya walikkas badan kashalfal badan litafaduli ma aladi gishalfal badnaantis baynahum bayna ahliljanna haadi ahluljana marki addunya roogen iyo shalfal badnaayna lamba cibaadada shal badnaayo sidii hadhowtina darjada shal badlaaso qaalu asxaabti meeren ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo tilka taas manazil lambiyaa ilay maaha ambiyada nabiy ambiyada ilahay doorda ilahay doorsha e manziliyaalsho lay maaha oo laa yablugun derkona manaazilasoy ayrum ayr ambiyain deran qaala nabiyna omay golay bala haataka ale haatay wallahi ladi macbuda kadhaaraday nafsi biyadi kasugnate kadhaaraday yadi ladi ladi galanti susugnati naftaya kasdhaaraday rijaalu manaazilu rijaalin la rijaal mansiliyaalsho aamanu bilahi ala rumaayen wasadaqu n um rumaayen hadan almursalin n um rumaayen la mutafakun alayh waan abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka golay laqaabu qawsin aansado gadarse lagadru gowsin aansado gadarse fi ljanati hadiye kayrun kayr badan mima ay ku kayr badan tadluc shamsu idi dalato aleyh alamama korshe ka dalat o takrub shamsu idi diido aleyh alama lagaabu gowsin lagadru gowsin aansado gadarse yani ma gadru ma bayna almaqbili wasiyati min algawsi wa wasiyatu ma cudifa min darafeyha aansado manaa markisulahan godonta meelaha dadka lakukihiraw intaasoy gadarsho laqaabu gawsin gaansado gadarshe fi ljanati jinada fisana qaabo gooskaas gadarkaas alkuhel ye kayrun khayr badan mimaay korshay mimaag heshe ku khayr badan tadlucu shamsi iri dhalato aleyh ma korshe kadhaas aw tagrub shamsi iri diido aleyh ma korshe kadhir mutafaqun caleyh وan anasin radi allahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalama qaala rasuulka may ka golay ina fi ljana jinada dhahdiya may haaday suuqan suuq iyo haadi yatuna ahluljana seedeen haa soo gusuge kula jumcatin fi kuli jumcatin seedeen fatahubu may haba wadaase riixu shimaali dabeel bideed fataxsuu farjihaasa fi wujuhi wujuhi ahliljana wa wa siyaabinka farjihaas fayastaaduna xusna wanaaga iyo wajamaalan suuradiya wanaagsan iyo siyaasadaaya fayrjicuna ila ahlim ahli ahlijanati ang nagdaaya walaalka distaado xusna wanaag iyo wajamaalan suurad siyaasade fayaqulu ahluhum elyaalkoodi lahum liahliljana may ngadaayan wallahi kadaardaan laga siyaasatin xusna wanaag wajamaalan fayaquluna yon maran waantum isin dong wallahi kadaaradaan gidaalkan lakad istadtum siyaasatin bacda bacdana gidaalkan xusna winaag wajamaalan say taraayan rawaa muslim muslim iya wadiska weriyey maalinta jima maalin shibahaad iyo jinadii dhahdiya jarta liley sida maalinta jimaadalan kulma oo kale hadhowtin ilahay suuq suuqljana laga kulma وan anasin radia allahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam anas mayl kuriy xadis yani wuriyaay abi hurayra xadis wiriyaay suna jar yani ilahaynay kulmayso kul jana ani ilahaynay kulmiya lankor abu hureri saasan lanko saasnada ahi hibilow suugi jinaado alanay kulmiya markaasa yani ma su jina suuga lataw markaasa xadiiska intalilide hajareer rasulka makudheni an anasin radi allahu taala an ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka gol ina fi ljanati jinada hadi ahaadi suukan suuq i ahaadi yaatuna dadka ahlujanata edeen ha suuqa suge kula jumcatin fi kuli jumca jumco kasta gadarsi yani juma melma hamin ige melama jarto ho laakin may lamajeeda gadarki jimaadi oo kale ya meliseeden may iri iyo bil i walaasay melama jaran jima dhahdi fatahubu riixu shimaali dabeel biteed iya dhawdaas midi heshe dabeelanka kues dabeel naxariisa fataxso shibaas hiya riixidi shibaase fi wujuhin wujuhi ahliljana wa siyaabin wa fi siyaabin siyaabi ahliljana waka shibaase winaaka shibaas carafiya winaaka shibaas fayazaaduna ziyasadayan xusnan winaak وajamaalan suuradya ziyaadsadaayan fayarjicuna ila ahliim ahliya liljana ahlujanna helsha oo lanba jinadiisisa kusaabi gurishay meeliyan nagdaayan wal halgadisdaadu ziyaasadeen xusnan wanaag wajamaalan suura ziyaasadeen fayaqulu ahluhum ahlu ahliljana ahlujanagi helsho zawjiyaalka inta roogen mayraayan lahum liahliljana oo suugi jireng may ngaraayan wallahi kadhaardaane lagad wallahi kadhaardaane gadisda gadisdadtum gadisdadtum ziyaasateen xusnan wanaag i wajamaalan suurada ziyaasadeen inti nooma gunaayteen qurxi suuradahaas indarasay fayaquluna aniyon yon ahlusuugi jiran yon meraan elkiisho wallahi akdhaardaane wallahi waantum isin dhon wallahi akdhaardaane lagadistatum siyaasate bacdana markisin kutabni bacdishasisin kutabni biidi xusnan winaag iyo jamaalan saaraan yaabuwa winaag iyo jamaala siyaasate saaraan rawa muslim muslim iya xadiidka wuriye an sahli bni sacdin radi allahu taala canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qala rasuulka may ka golay ina ahla ljanati jinada helshe la wna yani wa kay istutusiyaayan algurafa gawladyaala oo fi ljanati haaden istutusiyaayan waanahay gawladyaalkibalawtay waanahay tara kama sidii tatara-wna isin inistusiyaasan alkowkaba hidig fi samaayi kasugnaad inistusiyaasan oo kale inistusiyaayan wa mutafakun alayhi waanhu an abi sahlin radia allahu taala anhu gaala saal may goolay shahidtu may baxaadira min annabiy nabagan xaadiri sala allahu alayh wasalam majlisan makaano fadheedo majliskaasoo wasafa nabiyu tilmaamay bihi fi lmajlisi majliskaas atis aljanata ka tilmaami xata intahaa nabag inti kayolo xata intahaa qawluhu qawl nabiy uma qaala nabiy na umay ka golay fi aakhiri xadii xadiis nabiy fiha fi ljanati a kusugnaaday ma walgin laa caynun ilbaraadin aragn walaa udunun dhegdo samiadan deg walaa kadaran tifagna calaa qalbi basharin binaadin galbi sheega tifagna uma gara anabiy na umay ka golay salak helew walaalasoy salak hele silak helew ahaa waa kay marki dadka raaco salaanha kahaas ilahay tuugas wa tatajaafa junubuhum in yeelsho iyo fogaadas an malaajici makanisifyaalka kufogaadas ilaa bawli gool ilahi tacaala falaa taclamu nafsun red faidadii kuhalan may nagda saminkas dhafaren salaatuleel ilahay tugahayaan oo yani wal hada oo xanuun haki inlahayna ilahay dartisan kahayaan durmeedi saacadii kutabahan falaa taclamu nafsun naf maog ma walaagi moog ukfiya lahum linufuusi nafyaalkaas langari min kurati acyunin e maog wa rawa lbukaari bukaari adisana weriyey ahe may le shahidtu xaadir isahla hadla min anabiy an xaadiri majlis an makaan fadheedo an xaadiri sala allahu alay wasalam majliskaasoo wasafa nabiy fi fi majlis janata ka tilmaamay xata intahaa xadiisuhu xadiis nabiy naba xadiisi inti ku dhamaad uma qaala nabiy fi akiri xadiis xadiis nabiy naba xadiisi akirsi meeray fiha fi ljanati aka sugnaadi ma wal laa caynun ilbari adon aragn walaa udunu dhigbo samiadon dhign walaa kadarahu aman unta fogne calaa galbi basharin bin aadam galbi sheen katafogne uma qara anabiyu tatajaafa may ba fogaadate hey tatabaacadu may fogaadate junubum dhinyaalsho anilmalaajic makana jidka fogaada yadcuuna rabahum ofa wada maca ila qawli qawl lahi taala lugdir falaa taclamu nafsu naf maog ma walaaga yukfiya lahum linafusi nafyalkasoylan gari min gurati acyunin ilgaboobsigeeda ee rawahu lbukaariy can abi saciidin waabi hurayrata kilaahuma radi allahu taala canhuma ana rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasuulka may ka golay ida dakala ahlu ljanati jina ehelkood hadii galaano aljanata galaan yunaadi munaadin naadiyo naadiye ina lakum isin waylatin ahlu jinatin an tacya ini falaa tamutun dhiban abadanba waina lakum isigmay latina an tasixu ini fiyawatan falaa taslamu injir nabadan waina lakum isigmay latina an tashibu ini shaablay nagatan falaa tahramu intago nabadan waina lakum isigmay latina an tancamu ini raaxoysatan falaa tafasu unbaasoysan abadan rawa muslim muslim iya waxdiis wuriye yani adoor nicmo ka jarta hoob hadana lakin sheego daa'iman ka jaraa zakar yani galbo yani waa kay farax waay farax zaaide wa masalam shay nicme hoob ka jarto daaimaas ka daaimaas zakar farax eedan win farax rangarti farax kalka dabsoy laakin adoo cadaabka jartoob cadaabka weliga ka jaraasate kalba jabkin huma dan cadaab kale uma nafsiya kol hadi janadii oo ka jaraasalen si bishaarah daaiman ka jaraasan liman ida dakala ahluljanati janadii helkooda hadii galaano aljanata galan yunaadi munaadin koo naadiya wanaadiye ina lakum isim ahluljana maylatina antaxiyo ini noolatan falaa tamutu ndiman abadan walcumrehom erkadeg nlahayne ndiman mana weligin jina ka jaraasan waina lakum isim maylatina an tasixu ini fiawatan falaa tasdamu injirin abadan wili weligin injirin waina lakum isig may an tashibu ini shaablay nagatan falaa tahramu shaab walbadan adareemay macaanga kalkun yani falaa tahramu abadan wa waina lakum isig may yani an tashibu yani wa kay taasu shaabnimada yani shaaci shaacirka orahay lahay mana ini shaacibina yani wa kay ay inaga tofay lahay ter dhalinyarnimaha inaga in sheega faday wali dognimo i fali mana dognimo wali i faliya in sheega faday dhalinyarnimada hay dhalinyar lanka dhalinyarka hadama dareema laakin marki koka dago markaasa dareeme ini nicmo lahaytay barwaaqa hayt shaabnimada mana kal waynalakum kalku inti shaabnimadaas oylayna wali la faaiidaysado kor la faa'idaysade mana idin kastaba haadnka tacliim walkasbinka wayna lakum isingmaylatin an tashibu ini shaabnagatan falaa tahramu reer jinadii dhadiya dognamo ma jarto falaa tahramu ising dogown abadan ba wayna lakum isingmaylatin an tanacmo ini barwaaqalay haysataan o nicmaysataan raaxaysataan falaa tabasu umbasoysan abadan wiligin umbasoysan xaalada noo xuntiisin ar falaa tabasu umbasoysan abadan wiligin sawa muslima muslimiya wacdii suuriyey an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay ina adnaa maqcadi axadikum axadkin makaan fidishay min aljanati janada jananka maqcad e an yaqula lahu an yaqula lahu ilahay inika goolo lahu lil axadin erwa tamana tamani fayatamana ahadki tamaniye wayatamana ahadki tamaniye fayaqul lahu taala ilahi lah lirajul ma ngaraaoda hal tamanayta tamaniday fayaqul rajulka ngara naam fayaqul lahu lah lirajul faina laka almaylata ma tamanayta wamidlahu macahu sa ina adna maqcadi aadikum aadkin makaan fidishay kanka yar min aljanati janada jananka fidhe kanka yar an yaqul lahu ilahay inika goolo lah lirajuli ngarwa tamana rajulow tamani fayatamana huwa rajulki tamaniye walbadan galba galade ana sakifay lahay ana sakifay lahay wayatamana huwa rajulki tamaniye intaa sakifay lahay intaa sakifay lahay fayaqul lahu taala lahu lirajuli malngare hal tamanayta aha walitamaniya tamaniday fayaqul rajulki mere ha nacam walitamaniya tamaniy fayaqul lahu taala lahu lirajuli malngare faina laka admaylata ma tamanayta wali adatamanidin lata wamilahu mila ma tamanayta wali adatamanidi mitlshona macahu maca ma tamanayta wali ada tamanidi macasho haaden salangare rawa muslim muslim wadis weriyey وan abi sacيidin الkudri radi aلlahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu عlaه وsalam qala rasulka may ka golay in allaha ilahi caza alib haday wajala winad yaqul lahu taala ilahi may ka golay yaqul lahu liahli ljana may ngare ya ahli ljana ahluljaniyo fayaquluna meren labayka ka ajibni rabana ya rabana wasacdayka ka ajibni wlkayr wlkayru kayrna fi yadayka lamada ganyaadiya kasugnaadi fayaqul lahu taala ilahi may ka golay hal ralitum raadla nagatena fayaguluna maylan wama lana wama sabata lana maynin sugnaaday laa narla naxnu nun raadla naglaan ya rabana rabano wal halka daacdaytan sirena ma walwiin lam tucdi antaadan siina axadan siina min halgika halgiga kumidan siina siin fayaqul lahu taala ilahi may kagol elah odayma siyaayo kum isin musul siyaayo afdalako fal badan asyadako ziyatan min dalika fayaqul lah fayaquluna maylan waayu shayin shay may afdalku fal badan min dalika kan usuge walku fal badan ajare fayaqul lahu taala ilahi may kagolay uxilo an may dijiyey alaykum korkin riani raalaashada diji falaa askab madirafaw alaykum korkin bacdahu bacd alyawmi abada masinirafaw ay mutafaqun aleyh wa abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay slam qaala rasulka may golay ina allaha ilahi caza aalib hade wajala winad yaqul lahu taala ilahay may ka golay liahliljana may ngare ya ahliljana ahluljaniyoy fayaquluna ahluljana mayre labayka kaajibni rabbana ya rabbana rabbano wasacdayna wasacdayka kaajibni walkhayru khairna fi yadayka lamada yadiya kasugnaade fayaqul lahu taala ilahy may kagolay hal radaytum raadla nagatena fayaquluna mayran wama lana wama sabata lana un maynin sugnaadi laa nar la naxno unun raadla nagadaan maynin sugnaadi ya rabana rabahan o walhaal gadacdaykada sidayna una sidi ma wal win nasidi lam tuxdi antaasin adan sin adko min algika alga kumida yaabua fayaqul lahu taala ilahy mere ala udiyan masiyaay kumisin afdalak wafal badan min dalika almadkurig fal badan fayaquluna mayran waayu shayin shay me afdalu fal badan min dalika almadkurig fal badan fayaqul lahu taala ilahi may kagolay uxilo anzilu dijiye alaykum korkin yani uxilo ana ana dijiye anzilu dijiye alaykum korkin filwaanida halaashide dijiye falaa askadu ana ana madirfaw alaykum korkin bacdahu bacd alyawmi abadan masinirfawa mutafaqun alayhi وعn jrيr bacdh bacd الوkti وktigan badishawadamsinirfaw an jarir بn cabdالlahi رadi الlahu taala anu gaala jarir may ka gole kuna una may bahanay cinda rasuuli الlahi sala الlahu عalyه وasalam ilahi rasul sheegdis yani fa nadara rasulka firiya ila lkamari bilyairi laylat lbadri fi laylat badri suma yaarlsunatanunura soo firi waqaala nabiyna umay gola inakum isin satarona aragi doontan rabakum rabin aragaasan ciyaanan foolku foolan aragaasan a kama tarawna hadalgamara bilan sadan aragahaysan oo kale laa tudaamuna malsinku cariiriya laa yusiibukum daymun dhib masan asiibaw ay dararun dhib min zixaamin cariiri ah eh. wanaxwihi xaala ru'yati hal marki aragaasaan walsinku cariiriya malew yani inakum satarana aragaasan rabakum aragaasan ciyaanan foolkufoolyan aragaasan kama sidi tarawna hadalka mara bilan aragaysan oo kale yani ama hadad bilan aragsinyadi ama shakiyonayaw ama sinkukujarmaya saas oo kale rabin aragaasan laa tulaamuna mal sinku cariiriyaw mal sinku cariiri geliyaw fi ruyati ruyat illahi alla aragsinyadis mal sinku cariiri geliyaw mutafakun caleyh oo oh, birun yani adi lanka oo cariiri waleera majardisanong aragaasan وan suhay an suhaybin radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qala rasuulka may kaboola ida dakala ahlu ljana jinada helgood hadi galaan ljanata galan yaqul lahu tabaaraka watacaala ilahay may kagola turiduna fadaasana shayan shayga soo aziid ana kordhiyaw ana kumisinsin kordhiyaw fadaasan jare fayaquluna mayraan alam tubayil anta admay macadayne wujuhan a wajihalkan alam tudkil antaad magelin naon aljanata mana gelin watunaji alam tunaji antaad mabedbaadine naon mina naari naar manoo bedbaadine fayakshif iaa fayakshif lahu tacaala ilahay fiiday alxijaaba fiiday fama ucdo ahluljana malsin axaba shayan shay malsin shaygaas oo axaba lijeelan badinyi ilayhim ila ahliljana linjeelan badinyi min annadari fiiri linkujeelan badinyi ilaa rabbihim rabisho fiiriyaayan likunjeelan badinyi malsin wa wali hordhaan nicmadi ka jaran dhoghinmaamaya ilahay arabkinyadis iyo walkaasan kujeelin wa kawa muslimun ida dakala ahlujanati hadi galan aljana yaqul lahu tabaaraka watacala ilahay maytu goray turiduna aturiduna fadasana alifstifam maxduf turiduna aturiduna fadasana shayan shay fadasana shaygaasoo aidana ana korxiya kumisin fayaquluna maran ma alam tubayiq anta ilahu macadayna wujuhana wajihalkan alam tudkil anta ilahu ad magelina naon aljanata managelina watunaji anta ilahu ad mabadbaadine naon min annaari manaobadbaadine taas walku fayla jire fayakshifu llahu ilahay fede alijaaba fede ijaabki raanyoku asurnaa ilahay fede fama ucdu malsin shayan shay malsin shaygaas oo axaba lijelan badin ilayhim ila ahli ljana lijelan badin min annadari fiirilin kujelan badin ilaa rabin rabi soo fiiriyaaya rawa muslim muslim iya waxdiidkana wuriye qaala allahu tacaala ilahay may ka gore ina aladina kuwi aamanuu rumaayeen wacmiluu camal faleen asaaliaati camal kastobun camal faleen yahdii hanuuniye him ladin kastoy rabum rabisho hanuuniye biimaanin bisababi iimaanin iimaankooda sabakoodiya ilahay ka hanuuniye tajri may dareerasa min taxtim taxti ladiina ladinkaas hoostood may dareerayaana alanhaaru webiyaale oo afare ya dabe darereen wa weba oo bi weba oo malabe weba oo nayo yani kamre weba oo caane darereen fi janaati naciimi fii janaati naciimina haal ya kusugunyin fi janaati naciimi ti linaska nicmooye linaska raaxoy beeryaalsha haal kusugunyin dacwaahum dacwaa ahli ljana ahluljana yani weerantiyo fiha fi ljana jannada fiisho ku codsadaayano walang weereen may haatay subxaanaka ilahu dahirsanaafsha sugnaati allahuma ya allah aleyo wataxiyatm salaantiyo may haatay fiha fi ljana janada fisa salaantiyo may haatay yani salaamun ihaati salaamun calaykum salaamun calaykum saasa salaamtiyo haati waakiru dacwaahum dacwa ahli ljana ahluljana yani weerantiyo aan toogdiyo tankadamboyton an alamdu alxamdu maxad lilahi ilahiy maxadun sugnaadi allahaasoo rabi lcaalamiina caalamiinta rabigoode waay